buu ku magacaabi doonaa mucaamalaadkaas maaliga ah dhowr qaab baa loo qaybiyaa laakiin markaan fiirno musanifku raximah llahu tacaala sida uu u tartiibiyey waxa ay noqonayaan ilaa shan qaybood waxaan ujeedaa waxay noqonayaan toddoba qaybood qaybta koobaad waa iibkii oo abwaab albuyuuc ayay noqonaysa iibkaas waxa uu ku dhammaan doonaa ilaa iyo baabuslam waxa kale oo kusii xigi doona atasarufaat almutacaliqa bاduyuun tasarufaadka atasarufaat alhamiin baa idin qoran almutasarifaat baa qoran abwaabu atasarufaat almutacaliqa bاduyuun abwaabta ka hadlaysa tasarufka deynka xidhiidhka lale oo markii uu baycii salamka u dambeysay salamkuna sa nooma doona waa dayn ayuu markaa waxyaalihii daynta calaaqada lalahaa sida qardigii amaahintii wax laysamaahinayey iyo rahantii iyo xajirutafliiskii oo baabulxajri oo dhanna uu markaa raacin doono maadaama uu halkaa munaasib u yahay iyo sulxigii xawaalada iyo damaanka ilaa intaas ayuu markaa duyuunta haddana uu kaga warami doonaa tasarufkii xidhiidhka lalahaa wuxuu ku xigsiin doonaa abwaab ka midaysan iyaguna ogolaansho qof wax loo ogolaaday oo idan calaaqa laleh waxaa meesha markaa soo geli doona sharikaadkii aynu arki doono idan ku dhisan wakaaladii wadiicadii caariyadii iyo qiraadka ilaa ugu dambaysiin doono alcabd lma'duun addoonkii sayidkiisu oo ganacsiga u fasaxa waxaa markaa uu soo dhex gelin doonaa laba baab oo iyagu kuwan cagsigooda oo kuwan waxay ahaayeen wax laysu ogolaaday oo ogolaansho uu qofkii ku qaaday wuxuu soo dhexgelin doonaa ogolaansho la-aan haddii qofku uu xoolo qof kale qabsado laba baaboo ku tacalluqo madna u yahay inuu markaa ay xaq tahay iyo inay xaqdarro tahay hadday xaqdarro tahay qasbigiibuu u caqiday marka ay xaq noqonaysana waa baabka shufcada loo yaqaano oo iyadana halkaas ayuu musanifku raximah llahu tacaala abwaabta idanka calaaqada laleh ayuu ku dhex keenay kadib uu musanifku wuxuu u gudbayaa mucaawadaadkii ama wax isdhaafsigii calaaqada lalahaa xagga manfacada qeybtan hore bilowga ahayd buyuucda lagu magacaabayey waa wax isdhaafsi laakiin iibaho ashyaabaa la isdhaafsanaya laakiin halkaas muaawadaad mucaawadaat cala almanaafic weeyi waxtar hay waxtarkiisa la kala iibsanayo ama wa lasdhaafsanayo baabmusaaqaad iyo musaaraca iyo ijaaro iyo jacaala iyo musaabaqo oo iyaduna labadan dambe mid ahaan loo celinayo ama ijaarada loo celinaya ama jacaalada labada qowle ku kala jiraan intaasina waa manaaficdii ayay markaa iyaduna tahay wuxuu markaa ugu dambaysiin doonaa laba baabo midi uu ku suntan yahay maa laa yucrafu lahu maalik maalikun mucayan baa laga wada cid gaara wax aanay ama lahaynba ama ciddii gaarka ahayd ee lahayd aan lahaynin markaa deetana ixyaalmawaadka iyo tamalukulmubaaxaat waxa uu bixiyey iyo sidoo kale baabuluqata ayaa markaa halkaa gelaya waxa soo raaciya luqadadiina markaa laqiidkii qofkii la helay ayaa baadidii isaguna halkaa ka raaci doona wuxuu u dambaysiin doonaa musanifku raximah llahu tacaala abwaabu tabarucaat wixii tabaruca sida waqafkii hibadii qof wax loo hibeeyo dardaarankii iyo xorayntii kuwaasoo markaa iyaguna wada tabarucaadkii ah ayuu musanifku raxmat ullaahi tacaala u dambaysiin doona qaabkaas ayuu u nidaamiyey buyuucdii ama iibkii iyaguna waxay u nidaamsan yihiin waa un dee laba qaybood waxaa la iibinayaa ama bayculacyaan buu noqonayaa ama baycu shayin fi dhima ama wax cayiman baa la iibinayaa ama waxaa la iibinayaa wax qofka dimadiisa ku suganoo dee isagu uu meelun ka keenayo markaa bayculacyaanki oo dee isagu asalkiiya maarata gundhigiiya inta badan axkaamta maarata buyuucda halka lagu sheegaa ayaa markaa abwaabta hore ilaa laga gaadhayo ugu dambeyn doona baab ikhtilaaf mutabaayicayn kuwaasay ka waramaysa buyuuc acyaan shay cayiman gurigaas iga iibi gaarigaa iga iibi kitaabka iga iibi hay markaa farta lagu fiqi karayo oo cayiman dabcan axkaamta halkaa lagu sheegi doono badankeeda iibkii dimada ku jirayna wuu la wadaagi laakiin dee waxyaalihii uu markaa bayculacyaanku la gaarka ahaana halkaasay ugu jirayeen baycii markaa dimada ku jiray wixii uu la gaarka ahaa isaga xagga dambe ayuu kaga warramayaa markaa baabusalam ayuu noqon doonaa markaa bayculacyaanka maa yatimu bihi lbayc buu ugu soo horreysiin baabu maa yajuuzu baycuhu wamaa laa yajuuz baabu riba baabu bayc usuuli wاhimaar baabu bayc musaraati wاraddi bilcayb baabu bayc muraabaxa iyo albeyc calaa bayci akhiih yani buyucdii markaa manhiga ahaa albayc ala bayc akhihi bayc alxaadir lilbaadiya talaqi rukban xil midka ahaa iyo ikhtilaafu almutabaayicayn intaas ayuu iyagana insha allahu tacala sheekhu uu kaga warami doonaa wuxuu markaa ugu soo horreysiyey baabu maa yatimu bihi اlbeyc sida halkaynu na yihi kitaab اlbuyuuc baabu maa yatimu bihi اlbeyc kani wuxuu baab u yahay iibku wixii uu ku dhammaystirmayey waxaa imika uu ku dhammaystirmayaa sheekhu halkan uu kaga hadlaya waa laba qaybood qaybi waxay calaaqa la leedahay maa yasixu bihi اlbay dabcan abwaabta baabu maa yatimu bihi اlbayc iyo baabu maa yajuusu baycuhu wamaa laa yajuus iyo baabu riba intaasiba waxay ka hadlaysaa uun sixat اlbayc iibku muxuu ku ansaxa laakiin halkan baabu maa yatimu bihi lbayc waxaa u dheer asixitaankii isagoo ka hadli doona axkaam bacda sixa oo iyada lafteeduna dhammaystirkii iibka iyo adkayntiisii un qeyb ka noqonayso oo wuxuu halkan soo hoosgelin doonaa ama laba qaybood oo qaybi waa xagga sixada oo uu ka hadli doono marka arkaantii iibka la yidhaahdo waa labada qof ee kala iibsanaya iyo labada shay ay isdhaafsanayaan iyo labada erey ee mid waliba uu ku dhawaaqaya de marka wax ku kala iibsanayaan lixdaa marka la yidhaahdo ama haddii laysku celiyo saddex laga dhigoo labadooda mid laga soo qaado waxay isdhaafsanayaanna mid laga soo qaado macquud calayhi la yidhaahdo ereyada ay isticmaalayaana la yidhaahdo oo iyadana mid laga soo qaado saddexdaa rukni ee labalabada ah haddana halkan wuxuu kaga hadli doonaa labada rukni ee kale ah caaqidka ama dadkan iibka wada gelaya iyaga maxaa u shuruuda iyo sidoo kale siiqada ama qaabka ay wax u kala iibsanayaan ereygeed ereyada isticmaalayaan wixii lamidka ah ayuu horta halkan iyada kaga hadli doonaa macquud caleyga ama waxay isdhaafsanayaan shuruuddiisana baabka baabkan ku xiga ayuu u doonaa marka markuu baabu sixati lbeyc markuu ah, yani waxa weeye arrintaas sixatulbeyca markuu halkan maa yatimu bihi lbeyc soo hoosgeliyo waxaa kaloo uu soo hoosgelin doonaa axkaam bacda sixa oo iyaduna dhamaystirkaasun calaaqa lalaho axkaamta uu soo gelin doono waa aljawaaz waluzuum iibku goormuu laazimaa ama yani waa markii culmadi qof wax kala iibsadaan markiiba ma iib go buu noqonayaa mise khiyaar baa ka furan ayuu ka hadli soo gelin doonaa qofku wixii uu iibsaday goormuu awoodu leeyahay inuu markaa isaguna uu sii iibiyo ama uu mara tasaruf kale uu usii geysto markaa iyadoo dhamaystirkii dee calaaqay laleedahay waa dareemaysaa waxaa kaluu ka hadli doonaa xaggii damaanka iyo markaa magdhowgii goorma ay qofka yani yaa ka mas-uula waxaan la kala iibsaday haddii uu markaa dhibaata soo gaadho ama uu baabaaba yuu ka baaba'ayaa iyadana halkan ayuu musanifku raximah llahu tacaala kaga warami doonaa intaa iyo markaa wax kasii farcamaya ayaynu ku arkay wuxuu ku bilaabay shuruuddii labada qofee wax kala iibsanayo wuxuu yihi walaa yasixu lbaycu iibku kama ansaxo ilaa min muطlaqi tasaruf qof sharci ahaan tasarufkiisa ama inuu wax ku tasarufo loo fasaxay hareecadu ay fasaxday mulaqu tasaruf waxaa la yidhaahdaa waa qof yani iibsigii iyo wixii lamidkaa u gacan banaan oo shareecadu ay usii daysay oo aan laga xirin oo xayirnayn wey qof aan xayirnayn hayra maxjuurin caley baaba kaa oo aan ahayn qof markaa xayiran oo shareecadu ay ka xayirtay tasarufkii halkaa marka waxaa imanaya dee qofkii waa inuuna caruur ahayn ila caruurtii looma ogolo hareecadu waata laga xay walaa tutu sufahaa amwaalakum alatii jacala lakum qiyaama warzuquuhum fiiha waksuhum waquluu lahum qawla macruufa wabtaluu lyataama xata idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum oo intay qaangaaeen ataa xoolahoodii ayaaban dee loo dhiibay caruurtii ilaa intay ka qaangaaayaan sufahada markaa waxaa soo gelaya caruurtii way soo gelaysaa qofkii aan maskax ahaan caafimaad qabin aan caaqilka ahayna wuu soo gelayaa qofkii waxa isaguna soo gelaya sufahada maxjuur caleyhiga ahaa qaangaarba ha ahaado hana miyir qabo laakiin aan lexejeclo xumo daraaddeed yani lexejeclo la-aan baan ujeeda maa kala loo qaaday lexejeclo la-aan qofkii lagu soo eedeeyey deetana maxkamaddu intay qiimaysay ay aragtay ninkani lexejeclo daro daraaddeed inaan xoolihiisa loogu dhiibi karin oo lexejecladiisi ay ibir tahay oo baabi'inayo kaa isagana safiih baaba la idhaahdaa isaguna halkii inuu soo gelayaayo mulaqu tasaruf isagiina ma noqonayo waxaa kaloo mulaqu tasaruf noqonaynin qofkii inta dayn lagu yeeshay la xayiray ee laga xayiray xoolihiisii inuu markaa ku tasarufo de la lagaga bixiyo isaguna maxjuur caleyhi lilfalas buu noqonayaayo isaguna wuu xayiray waxaa soo gelaya addoonkii qofkii adoonka ahaa isaguna waa qof xayiran mutlaqu tasarufkaasuu ku baxaya haddii aan markaa sayidkiisii aanu u fasixin siday noo iman doonto waxaa soo gelaya maxjuur calayhigaasi qofkii isaguna ahaa qof xanuunsanaya oo xanuun yani halisi uu hayo ama gabow oo looga baqanayay inuu markaa geeriyoodo xanuun looga baqay inuu u dhinto qofkii uu hayey isaga laftiisana waxyaalaha qaar baa laga xayiraa laakiin iibku kama xayirna haddii uu si caadi wax u iibinayo haddii laakiin qiimo dhimis iyo wax lamida uu wax ku iibinayo isagana halkaa xayiraaddu way ka soo gelaysaayo shuruudahiisa isagana insha allahu tacaala waynu arki doonaa marka dardaaranka iyo wasaayaaga laga hadlayo ayaa isagana axkaamtiisa aad wax ka arki doontaan insha allahu taala marka qofkii inaanu mulaqu tasaruf ahayn oo iibkii sharci ahaanu u fasaxan oo intaa aynu soo sheegnay aanu ahayn ayaa shardi u ah shardi kale sheekhu muu sheegin shardigaa markaa daliilkiisana adiladaa markaa dadkaasi inay xayiran yihiin oo aanay wax tasarufi karin sheegtay ayaa loo cuskaday shardi labaad baa halkan jirayo waa alikhtiyaar waridaa in qofku uu mukhtaar yahay oo rabitaankiisa waaan ku sameeyey aan lagu qasbinoo cidi aanay ku dirqiin maxaa yeele ilaahi wa taala wuxuu leey ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu baynakum amwaalakum baynakum bilbail ilaa an takuuna tijaarata can taraadin minkum inay ganacsi aada isla ogoshihiin ood raalli isaga tihiin ay tahay mooyaane xoolihiina kala cunina markaa ganacsiga inuu iyo raalli ahaansho u baahan yahay ayaa naska iyadana laga qaadanaya wa haddii aanu qofku ahayn qof dee xaq lagu yeeshay oo xaqii bixi waayey dee markaasoo kale ikraaha ama dirqinta la dirqinaya mid gar ah oo dee aq loogu yeeshay ayay noqonaysaa iyad wuxu uhi walaa yancaqidu ilaa biiijaabin wa qabuul bayci ku guntami maayo siiqa la'aan ilaa hadal la ysdhaafsado oo iijaab soo jeedin iyo aqbal waa in labadaa la helo soo jeedin iyo aqbal waa in la helo kan intaasaan kaaga iibiyey waa soo jeedin waan kaaga iibsadayna waa aqbalki wa huwa an yaquula waa in baayici yidhaahdo bictuka waan kaa iibiyey waxaasaan kaa iibiye intaa kaaga iibiyey ama mallaktuka waan kuugu milki siiyey intaasaan kuugu milki siiyey iyo wamaa ashbahahu intaasaan kugu siiyey baa lamida intaa ku qaado wayaquula mushtari mushtariguna uu yidhaahdo qabiltu waan aqbalay aw ibtactu waan iibsaday iyo wamaa ashbahu wixii lamida fain qaala mushtari mushtarigu hadduu yidhaahdo bicnii iga iibi faqaala albaa'icu deetana kii ka iibiye uu yidhaahdo bictuka waan kaa iibiyo yani abcan iga iibi de keliyama jeeda waxaan iga iibiyo intaa igaga iibi buu yidhi markaasuu yidhi waan kaaga iibiyey incaqada albaycu iibkii wuu guntamayaa halkan musanifku raximah llahu ruknigii labaad ee arkaanta iibka oo ah asiiqa ama aliijaab walqabuul siiqadaasi culamada madhabku waxay leeyihiin waxaa shardiga inay hadal ahaato haddii cid hadli karta ay tahay oo u yidhah waxaan intaasaan kaaga iibsaday ka kaleo idhahdo waan kaaga iibiyey ama uu yidhaahdo waxaan intaasaan kaaga iibiyey ka kale yhado waan kaaga iibsaday ama waan aqbalay iyo eryada la oo macnuhu yahay haddii aan ereyba meesha jirin gacmuhu laysu fidfidiyo oo maalan dee imika dukaankii o kale waad garanaysa alaab taqaan lacagteeda taqaanaa intay tahay intood alaabtii soo qaadato un lacagtiina dhigtood baxdo isna uu lacagtii un qaato maqalka ku rito idinkoo wada hadalba inaan iibkii ansaxay weeyaan madhabka shaafici iibkiilanu ansaxay weeyi madhabka imaam shaaficiyo waxaa la leeyahay waynagii soo shardinayee nidhi iibka waa in lagu kala raali yahay raalli ahaanshuhu waa wax qalbiga ku jira baa layi waxa qalbiga ku jirana lama arki karo weedhaa ka turjumaysa marka raalli ahaanshihii waxa ka turjumi karaa waa u weedh laakiin ficilkan waxbaa iska dhici kara qofkan maskaxdiisu inay yar maqan tahayba kolkan aad markaa ka qaadaysay oo maarata waxyaal kale ka hirfikir haddana wada hadalba idaan hadalba isdhaafsanin waxbaa iska iman kara sidaa daraaddeed iibkii ku ansixi maayaba imaamku yidhi imaamka markaa madhabkiisu waa sidaa culamadii madhabka qaybo fara badan oo kamidii waxay yidhahdeen war sidan bani aadamku waxbuu ku kala iibsadaa de iminkana waabay ku qoran tahayba shayga lacagtiisi wuu ku qoran yahay ka yare maqalka jooga waaba un loo diro isagu intaa un lacagta kaa qaadunbaa meesha u fadhiya markaa de intaasi in markaa iibkii uu ku ansaxo culamo fara badanoo culamada madhabkaa ayaa qabta oo markaa iyagu yani ikhtiyaaraya oo iyagu markaa rajaxanaya lakin de madhabkii waa in oraahdii lagama maarmaan ato waadhi iyo cibaaradii inay lagama maarmaan tahay baa madhabku yahay laakiin madaahibtii kale oo wada sii daynaysa oo fasaxaysa waxyaalihii iska caadiga ahayd in qaabkaa loo kala iibsado ee looga bartay culamada madhabkeenana qaybo badanoo ka midi ah way fasaxeenoo markaa iibka waa lagu fatwoon karaa inuu caadi yahay oo aanu dhibaato lahayn laakiin de shaafici ma aha weedha la isticmaalayo laba qaabba way noqon kartaa ficilka maadi de waa la isticmaali waan kaa iibiyey intaasaan kaaga iibiyey intaasaan kaa siiyey kugu milki siiyey intaa ku qaado way noqon kartaa iyo waa ku qaata maadigii waan kugu siiyey bay noqonaysa amarna ficil amarna waa la isticmaali karaa waar intan int bahalkan intaa iga sii iyo waan kaa ama bahalka intaa igaga iibi iyo waan kaaga iibi iyo intaa ku iibso iyo waan ku iibsaday waa caadi oo siiqadu inay amar noqoto siiqatlamri sidaa inoo sheegay bicni iyo inay noqoto oo siiqadaa amar la isticmaalo mushkilad malaho waxaa la yidhi dee looma baahna marka dambe haddana in maadi kale la soo celiyo oo igaga iibidana aba sheegayso qofka in waxaan doonayo oo raalli ahaanshihii de way ka muuqataa meesha iyo raqbadii kol haday sidaa u muujistay waan kaaga iibiyena aad tii iibkii guntamay incaqad albeyc buu yidhi marka halkaasuu markaa siiqadiina musanifku uu kaga baxay wuxuu yidhi haddaba waida caqada albaycu habata lahum alkhiyaar halkan wuxuu ka gelayaa markii iibkii guntamay laba ninoo ahlu tasarufa ayaa weeraha aynu soo sheegnay isdhaafsaday dee waa ka ku yidhi musanifku incaqada albeyc iibkii wuu guntamay markuu uu guntay maxaa loola jeeda wuu ansaxay haddaba markuu sidaa u ansaxay isla markiiba axkaam baa imanaysa axkaamtaasi waxaa imanaya in waxa la yidhahda jawaas iyo luzuum cuquudoo dhan heshiisyadaa la wadagelayo dhan markay ansaxdo wax jawaas iyo luzuum la yidhaha jira jawaasku waxa weeye waa ma laga bixi karaa wixii luzuum maarata waxa wey in laga bixi karo ayaa jawaas la odhanaya inaan laga bixi karina luzuum weeyaan oo lagu yihahdo caqdigaasi waa caqdi laazima yani waxa weeyaan midi iskii ugama bixi karo wey ilaa u kii kale ku waafaqo haddaba iibkii markuu guntamo isla markiiba malaasim buu noqonayaa mise jaais buu ahaanayaayo luzuum maarata kuma sifaysnaanayo ilaa wakti tiibaa halkan lagaga hadlaya wuxuu yihi waidan caqad albaciibkii markuu guntamo intaa iga sii iyo waan kaa siiyey laysyidhi habata lahumaa waxa u sugnaanaya alkhiyaaru khiyaar baa u sugnaanaya way ka bixi karaan weyn waa khiyaar loo yaqaano khiyaar lmajlis khiyaar lmajlis baa la yidhaahdaayo sharciga ayaa ama khiyaaru sharcina waa la khiyaar sharcigu dhigay weeyaan oo qofkii markii waan kaa iibiyey waan kaa iibsada lays yidhi weli waxbaa banaan wadaa u furan qofkii uu kaga noqon karo khiyaar baa furan la yidhaha khiyaarulmajlis ilaa goorma laba arrin mid ahaan intaanu dhicin labadaa arrimood midin dhaco khiyaarkaagiisi ma jiro waa buray khalaas iibkii waad ku qasban tahay wy ka koobaad wuxuu yidhi maa lam yatafaraqaa intaanay kala dhaqaaqin labadii qof aw yatakhayar yatakaayaraa ama aanay isdoorgelinin wa huwa doorgelintu an yaquulaan waa inay yidhaahdaan ikhtarnaa imdaaa albayci waxaynu doorannay iibkaasi inuu fulo la fuliyo iyo waa sidaa hadday labadiiba is yidhaahdaan waay aw faskana wuu raaci khiyaarkan baa la yidhaahdaa sharcigaa dhigay khiyaaru sharcina waa la yidhaahdaa axaadiis dhowra ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kaga sugan yahay oo uu ka mid yahay xadiis cabdlahi bn cumar radi allahu tacaala canhuma bxadii xakiim bn xisaam bxadii abi bardat aslami axaadiis badan ayaa ku soo aroortay wuxuu nabigu yihi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa aw yaquula axaduhuma lilaakari ikhtaar albayicaani bilkhiyaar labada qof ee wax kala iibsaday door bay leeyihiin inay wax kala doortaan yani fulintii iyo iyo ka noqoshadii bay xaq uleeyihiin laakiin waa maa lam yatafaraa intaanay kala tegin aw yaquula aw yaquula axaduhumaa lilaakhari ikhtar ama aanu midika kala odran waar dooro yani aynu dooranno iibku inuu fulo iyo waayahay aan lees odhanno khiyaarkaasi markaa intaanay kala tegin buu jiraa bu nabig soo maaha halkaasaa khiyaarulmajlis looga magacaabo yani majliskii ay oo goobtii ay ku sugan yihiin iibkaasi way kii doonaa ka noqon kara laakiin hadday kala dhaqaaqaan oy kala tagaan kala tegidduna waxaa la yidhi wixii curfi ahaan caadada bani labada qof way kala dhaqaaqeen haddii la yidhaahdo way kala tegeen khalaas iibkaasi waa laazimo dukaankii markaad alaabtii ka iibsatay waad la baxday dee waad ka tagtay soo ma haddaad doontaa haba fogaani inaad maaha kol haddaad saa u kala tagteen alkaasi waa dhamaada haddaydaan kala tegin wada joogtaan uun saacadaba ha noqoto maalmaba ha noqoto ka noqoshadii way kuu furanta haddii aanay arrinta kala dhicin arrinta kale waa maxay aw yatakhayara intaanay isdoorgelinin waa fulintiisa ma doorata markaasuu isa yidhi haa khalaas ama labadii waxay yidhahdeen anugu waxaan doortay in iibkaasi fulo sidaa ku inoogu fulo kii kale wuxu annagu waxaan doortay inuu sidaa inoogu fulo waa dhammaaday warkaasi in yar baan haddana waxoogaa markaan yar yar fikra wax igu soo dhaceen aan wax yar xasuusta ah, ah, raalli ah lacagba maan sidini ama saasay wax yar ahaayeen meel halkan wax yar jireen hadduu kaa diidu ku yidhahdo adeer waxba jirana kala iibsanay xaq buu kuugu leeyay lacag ma sido soo qaado maxaa mushkilada waa lagu raacaya ama cid baa lagula diraya ama maaragtay laakiin alaabta adiga ama iska tag baa alabta waa kuusii ooleysaay tagoo soo qaad lacagta inaad markaa iska tagtoo tiraahdo waxba manaan kala qaada managa waxba kala qaadanay de war bashiis wixiisi u haystaan waxay waan haystaan muxuu ka rabaa de wuxuu kaa rabaa iib baa meesha ya ayuha aladiina amanu awfu bilcuquud meesha iib baa yaala waxa isagu adiga hale isaga wixiisiina dimadaadu saarayo adiga lagaa doonaya markaa muxuu iga rabaa soomaalidu saasay yidhahdaan waxbaan kaa haya waxbanu kala qaadanay waxbaynu kala qaadanay iibku kumaba laasimaba labadaa qodob buu ku laazimay markii la kala iibsaday la kala tegey ama iyadoon la kala teginba la isdoorgeliyey la doortayna iibkii inuu sidaa ku laazimo oo iyadana dee labadaba xadiidkaa sheegay maa lam yatafaraqa aw yaquula waa saasoo yani ilaa an yaquula wey inuu yidhaahdo mooyaane axaduhuma lilaakari ikhtar deetana ka kalen yihahdo ikhtartu imda wa huwa an yaquulaa ikhtarnaa imdaa albayc buu yidhi markaas takhaayulkii doorgelintii waa inay yidhaahdaan iibka fulintiisa ayaanu doorannay aw faskahu ayaa markaa iyaduna nusakda ku jirto ama waxaanu doorannay fasakhaadiisa lakiin waxa la yidhi taas waxba loogama sii baahna de mid kuraa fasiki kara inay labadu isku waafaqaan fasikidu khasab ma aha mar haddaan weli laazimin ikhtarnaa faskahu labada dhinaca looma baahna yani aw yaktar axaduhum alfaska wey haddii uu midkood doorto fasikid dee khalaas wixii waa dhammaadeen kii kale markaa khiyaaruma harin ille wixiiba waa waa la baabiye waa tiray waayahay si kale ma jirtaayoo khiyaar lagu yeelan karaa wuxuu yihi wa in tabaayaca hadday ku kala iibsadaan iibka ku galaan cafwan intayna qaabka kale aynaan gelin waxaynu horta u ka hadlayaa si kale ma jirtaayo khiyaarkani uu ku go'o kala tegid wuu ku go'aa doorgelinna wuu ku go'aa qodob saddexaad oo khilaafiya ayuu halkan ka hadlayaa wuxuu yidhi wa in tabaayaca ama fa in tabaayaca sida marta musala ay tahay hadday iibka ku galaan calaa allaa khiyaara lahuma inaanay wax doora lahayn waxaynu wax ku kala iibsanaa bay yidhaahdeen inaan khiyaar jirin khiyaarumajliski aanu jirin waxaan kaaga iibiyey buu yihi gaarigaa intaasaan kaaga iibiyey door la-aan oo khiyaarkii khiyaarulmajliski aanu jiraynin markaasuu isaguna yidhi waan ku galay waan ku waan ku qaatay fa in tabaayaca hadday iibkii ku galaan calaa an laa khiyaara lahum inaan meeshaa door jirin lam yasixa albaycu buurshahu iibkuba ma ansaxaya wa qiila waxaa la yidhi mayane yasixu wuu ansixiyo walaa khiyaara lahuma weliba shardiga ay dhigteenna waa dhaqangaloo door ma yeelanaya wa qiila waxaa la yidhi mayane yasixu iibku wuu ansixi wayahbutu lahum alkhiyaar shardiga ay dhigeenna waxba kama jiraane doorkii wuu jiraya qofkii labada mid waliba xaq buu ley inu wax doorto haddii ay marka horeba shardigan dhigtaan waynu kala iibsanayna laakiin markaynu iibka gallo doorasha ma jirto oo kama noqon kartid gaariga waan kaa iibinaya toban kun baan kaaga iibinaya oo aan ka noqosho lahayn toban kun oo aan ka noqosho lahayn baan kaaga iibin markaasuu yihi waan ku qaatay iibkaasi ma ansaxay hadduu iibkii ansaxo shardigii ay dhigteen aan ka noqosho lahayni ma ansaxdo sida muctamadka ah iibkiiba ma ansaxayo iibkiiba ma ansaxayo oo muxuu ansixi waaye dee iibkii shardi aan sax ahayn oo shareecada ka hor imanaya ilan sharcigii baa yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa markaa shardi sharcigii lid ku ah weeyaan shardigani markaa hardigaasaa iibki iibkiina fasahaadiyo aribay markaa iibkii waba kama jiraan hardiguna waa fasid iibkuna waa fasid kaasaa muctamada qiil wuxuu leeyahay mayane iibkuna wuu ansaxayaa hardiguna wuu ansaxayaa iibkuna wuu ansaxayaa shardiguna wuu ansaxaya oo iibku muxuu ansaay wuxuu ansaay hardiga ansa oo hardiguna muxuu ansaxay hardigu wuxuu u ansaxay marka sharcigu ila albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraa de iyagaa loo danaynay ma aha in iibka wax ka sii yihiin khiyaarkan sharcigu uu dhigay waa wax iyaga loo loogu danaynayo loo hadda iyaga isku cusleeyeen oo ruksadii sharcigu siiyey ay iska diideen de way ku soconaysa way ku fulaysa saasuu kaasina uu marka wuxuu leeyahay iibkiina waa fulaya shardigiina waa fulaya walaa khiyaana lah qiilka saddexaad isagu wuxuu leeyahay maya iibkii waa ansaxe laakiin shardigan ay dhigeen ee sharciga khilaafsan ayuun baan fulayno intuu iibkii ansaxo ayay xaqule inay ka noqdaan ka noqoshadiina xaq bay uleeyihin bukaasina uu leeyahay qodobkaa saddexaadna markaa waa qodobkaa aynu sheegnayo isagu iibkiiba wuu fasahaadinayaa sidaa muctamadka waaya khiyaarulmajliskii garanay si kale oo labada qof khiyaar ay u yeelan karaan ma jirtaa wuxuu yidhi wain tabaayaca hadday iibkii ku galaan bisharطilkhiyaari iyaga oo khiyaar shardisanaya ilaa alaaثati ayaamin ilaa saddex maalmood dhiganaya kala doorasho iyo famaa duunaha wixii saddex maalmood ka hooseeya jaaza iibkaa iyo shardigaasiba waa bannaan yahay ilaa fi sarfi iibkii sarifka ahaa mooyaane wa bayci acaami biacaami iyo raashin raashin lagu iibsanayo mooyaane waay haayo waddo kalena waa jirtaa oo khiyaarkii uu ku iman karo oo aan ahayn khiyaarkii khiyaarulmajliska ahaa waa maxay waa kan loo yaqaano khiyaaru shari kii hore khiyaaru sharci buu ahaa kanna waa khiyaaru shari oo waa shardi ay dhiganayaan markay kala iibsanayaanba wuxuu yidhi gaariga intaasaan kaaga iibsaday laakiin saddex maalmood baan iska soo eegay hadduu ii noqon waayo waan iska soo celinay markaasuu hayey markaa sharaf baa meeshii yaalla uu qofkii kaga noqon karayo hadduu u noqon waayo marka shardigaasi wuu ansaxayaa saddex maalmood iyo wixii ka sokeeyey waxaa loo daliishaday masaladan xadiidkii qisadii ninkii xabaan ibni munqid radia allahu tacaala canhu nin nabar madax ka soo yargaadhay buu ahaa markaa waa la yar siri jiray marka wax oo qiimaha ama lagu dalici jiray ama maarata saas oo kale ama ceebaa loo qarin jiray deetana dadkiisiibaa tolkiisiibaa nabiga u keeno o yidhi de haysata ninta caqligiisi garaadkiisa kala jooga buu ahaa laakiin de dadku isku wada garaad maahe nabarkaa soo gaadhay in maaragtay wax loo yar hoosaasiiyo ayaa looga faa'iidaysan jiray deetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi markaad wax iibsato waxaad tidhaahdaa laa khilaabata isa siridii ma jirto yaan la isa sirin walaka alkhiyaaru fii kulli silcatin ibtactaha alaaata layaalin alaab kastood iibsatana saddex maalmood baad ikhtiyaar leedahay markaad ereygaa isticmaasho oo ereygan laakhila war isasiridiyaanay jirin baaba macnaheedii waxay noqotay oo sharcigu uu ka ratibay inuu qofkii ikhtiyaar u yeesho saddex maalmood marka culimadu waxay hadis ka qaateen in saddex maalmood la shardisan karo inaad alaabtan go-aankaga soo gaadhayso waan kaa iibsaday laakiin go-aanka kama dambaysta ilaa saddex maalmood ayaa kaga soo gaaray aq baan iska celiyo iyo waayahay baa laysiiri de warkaa markaa xadiidkaasa faa'iideeye xaq baad u yeelanaysaa muddadaasi inta aanay dhamaan inaad iibkii ka noqoto yaa xaq u yeelanaya dee shardistay uun hadday labada dhinacba shardisteenna labadii dhinacba xaq bay u yeelanayaan haddii dhinac qurihi uu shardisteen dhinacii shardistay ayuunbaa xaq u yeelanaya ma iib oo dhan baa arrintaasi may waxaa laga soo reebayaa iibabka ay shardiga tahay in alaabtan la kala iibsaday goobta lagu kala qaato waxaa jira iibabka qaaro qaybo in goobta lagu kala qaataa ay shardi tahay oo iibkiiba ama ansaxay haddaan goobta lagu kala qaadan waa wixii ribadu ay gasho sida sarifka iyo raashin laysku bedelanayo iyo kuwaas weyn waxaa kaloo lamida ah salabkii baycusalabkiisa ay dhayman doonta isagana in lacagta halkaa lagu kala qaato ayaa dee shardia marka isagana khiyaaru shardigu ma galo marka maxaa meesha soo baxday kii hore ee khiyaarulmajliska ahaa iibabkoo dhan u gelaya wixii la kala iibsado oo dhan khiyaarulmajlisku wuu gelaya laakiin khiyaaru shardigu wuxuu gelayaa uun wixii aanay shardi ahayn in goobta lagu kala qaato qoladan markaa iyaga maxaa loo soo reebay de loo soo reebaya waaa leeyahay sharcigii markuu shardi ka dhigay in goobta lagu kala qaato waxaa halkaa laga fahmay in aanay waxaani dibdhig aqbali karin saddex maalmood markaad tidhaahdana dee go-aankiisii iyo iskalulashadii eh, way dib dhacaysaa oo mudday qaadanaysa waxaana sharcigu wuxuuba ugu talagalo laga fahmay in halkaa lagu kala baxo in maqsuudkiisu uu yahay markaa shardigii wuxuu munaafi u yahay maqsuudkii sharciga waxaa laga fahmay wuxuu yidhi hadaba muddadii halkee laga soo bilaabaya saddex maalmood markay qabsadeen saddexdan maalmood halkay ka bilaabmaya wuxuu yihi wayuctabaru waxaa markaa la ictibaarinaya oo la fiirinaya ibtidaau lmuddati muddada bilowgeeda min xiin lcaqdi marka iibka la wada galay ayaa marka muddada laga soo tirinaya wa qiila waxaa la yihi mayane min xiin tafaruqi markii la kala tegay baa laga soo bilaabayaa labadii qof markay iibka wada galeen tobankii subaxnimay ahay ma tobankaa subaxnimay saddexda maalmood ka bilaabmaya mise markay kala dhaqaaqaan ilan muddoba sii wada joogaan baa laga yaaba saacad kale iyo laba saacadoo dambe ay sii wada joogeen marka halkee muddadii ka bilaabmaysa sida saxdaa ah, muctamadkii waxa weeye dee markii ay wax kala iibsadeen shardiganna ay dhigteen markii shardigan ay dhigteen ayay muddahaasi ka bilaabmaysa hadday doon haba wada joogaan maxaa yeelay lafdiga ama ereygan ayaa shardi waxaan keenay marka ereygaasi markii ay la yimaadeen ayay saddexda muddada saddexda maalmood ama labada maalmood ama maalinta ay dhigteen halkaasay kasoo bilaabanaysa iilka kale wuxuu leeyahy mayane markay kala tegeen oo ka fiirinayaa wuxuu leeyahy intay wada joogeen dee khiyaarulmajliskiibaa jiray markay kala tegeen baa khiyaarumajliskii go-an oo khiyaaru shardiga faa'iidadiisii intaa wixii ka dambeeya ayuunbuu macno samaynaya markaa intaa faa'iidadiisu ay macno leedahay uun isaga muddadiisu ka soo bilaabato laakiin sida saxdaa ah, waxaa la leeyahay waxaan shardigiib ayuu calaaqala lahaa shardigiibaa waxaan keenay markaa waktigii ay shardisteen qofkani saddex malmood oo xaq u leeyahay markaa uu yidhi halkaasubaa looga qaaday wuxuu yihi musanifku wayantaqilu lmabiicu ila lmushtari binafsi اlcaqdi fi axadi اlaqwaali wbinqidaai اlkhiyaari fi اthaaniyi wmawquufu fi اthaaliثi fain tama albaycu baynahumaa xakamna bianahu intaqala binafsi اlcaqdi wain lam yatima xakamna bianahu lam yantaqil goormuu qofku wixii uu iibsaday yeelanaya intan khiyaarku uu jiro ee wixiiba laga noqon karayo ma isagaa wixii leh qofkan iibsaday mise kii iibiyeyba wuxuu hi wayantaqilu lmabiic waxa la kala iibsaday wuxuu lahaanshihiisu ku gudbaa ila ilalmushtari kii iibsaday uu ugu gudbaa binafsi lcaqdi heshiiskan iibka laf ahaantiisa ayaaba lahaanshahana gudbiya fii axad aqwaali saddex qowloo masalada ku jirta mid sidaa leh wa binqiaaci lkhiyaari maye wuxuu ku gudbaa binqiaaci lkhiyaar ama binqiaaci lkhiyaar khiyaarkii inuu dhammaado fi haani qowlka labaad siduu leeyahy wa mawquufun gudbiddii lahaanshuhu ay gudbaysay hakim baa ku jirto yani lahaanshihii waxan milkigii waa mawquuf waxaan ciddii lahayd waa laga aamusayaa fi aalii qowlka saddexaad siduu leeyahay ila nqidaa khiyaari wey ilaa inta khiyaarku uu dhammaanayo waa laga aamusaya fa intama lbaycu haddii iibkii dhammaystirmo uu fulo baynahumaa dhexdooda haddii iibkii fulo oo aanay burinin xakamnaa waxaynu xukumaynaa biannahum taqala in iibku uu ku gudbay in lahaanshuhu uu ku gudbay binafsi alcaqdi isla iibka lafahantiisii wain lam yatima haddii aanu iibkii dhammaystirmina ay ka noqdaan xakamnaa waxaynu xukumaynaa biannahu lam yantaqil inaanu gudbi diyaagad baad kala iibsateen markaasaa tii saddex maalmood baan khiyaar leeyahay waa yahay buu ku yidhi waanad kala iibsateen lacagtii haddaa doonta waad kala qaataan maa kala qaadanina waba kuma xidhno waynaga ina wax la kala qaato xagga marka la lahaanshaha iyo iibka lusuumkiisa haddaba iibkii weli muu laazimay saddex maalmood baan xaq ulaya baa tidinaan bahda daagadda iska soo hubiyo oo aan markaa de go-aan kaga qaato saddexdan maalmood intay sii socdo saddexdan maalmood gudo yaale diyaagadda horta imika waana kala iibsatee dee ka noqoshana way ku xidhantah waad ka noqon karaysa ama khiyaarulmajliskii ha noqdo ama khiyaaro shardigii ha noqdee muddadan wixii laga noqon karayo digaaga dayaalo baa laga hadlaya waxaa ku dhismi doona beedkeedii yaa yeelanaya saddexdan il maalma ugu dhalaysay waxaa maalmahaas yaalo beedka ayaa ku dhismi doonta cid aynu digaagadda uxukunno ayuunbaa beedkana yeelan ukuntana yeelan haddaba saddex qowl baa maslada imam shaafici raxmat ullaahi alayh saddex qowl baa kaga sugan waayo mid walba waxbuu cuskaday qowl wuxuu leeyahay so waxaan lama kala iibsan iibka ujeedadiisu iyo maqsuudkiisu muxuu ahaa de ujeedkiis iyo maqsuudkiisu wuxuu ahaa in lahaanshuhu wareego maa wax loo kala iibsadaa waa sida de lahaanshihii shaygu u wareegade oo qofkan iibsaday uu shaygii u milkiyo iibkiina ma dhacay haa wuu dhacay kol hadduu dhacay digaagaddaa ninka iibsaday baale waayo hadduu ka noqdo ka waran de ka noqdo markuu ka noqday digaagadunbuu soo celin beedkeediina maalmaha ta isagaa ilan digaagadiisaa u dhashay isagaa lahaa digaagad uu leeyahay baa u dhashay kolkuu maalinta saddexaadna uu kunta ka qaato kala baxo haduu doonaha faso oo ha uh, yidhaahdo waan ka noqon weyde waan iska celiyey kor haddaan saacadda saacaddeedii la gaara taasi waa qowl qowl kaloo imaamku uu leeyahay baa wuxuu leeyahay war wixii waa la yska lushaaye ilayn iibkii muu dhammaystirminoo laguma kala bixin weli nin baa fari u taagan ama labadoodaba far baa u taagane waxaan asalkiibuu baaqi ku yahay markii hore yaa lahaa iibiyaha soo maa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan ilaa inta waxaan lagu kala baxayo kii hore ee lahaa ba iskale kan kaleba lahaanshihiisu wuxuu lahaanshu xaggiisa u wareegayaa marka khiyaarkaasi meesha ka baxo oo ama ay yidhaahdaan khalaas saasaynu ku fulinay ama de muddadii ay dhammaato ilan laba arrimoodba way ku iman karaysaa fulintiiyo inay yidhaahdaan waa baashi maalintii koowaad ba intu soo noqdo u yidhaahdo baashii waa ii waa socodsiiyey khalaas wuu laazim ama mabuu soo noqone muddadii baa dhammaatay oo qabsaday de kol muddadii dhammaatay iibkii wuu laazim laazim buu noqday waxaan laga noqon karayn buu noqday markaasunbu isagu wiii yeelanaya intii ka horeysay ninkanale maalin walba ukuntay dhalayso waa inuu iska soo celiyo saddexda maalmood taasina waa qowl qowlka saddexaad wuxuu leeyahay wallaahi waxaan masaladu dhinacii la yidhaahdaba waxaad moodaa inuu xujo haysto marka waa laga aamusaya de waa laga aamusayaa beedkii baynu doonaynaa inaan kala xukunna meelgeyne maxaa la yeelaya way kala cadaan dibbay ka cadaan bu qowlkan saddexaad wuxuu leeyahay dibbay ka cadaan ha ku degdegin xukunka haye haddii iibkii fulo oon laga noqonin lahaanshahaasi wuxuu ku caddaaday mushtariga iibsadaha ayaa maalintii uu iibsaday laga soo bilaabo sheegan lahaa wixii faa'iide laga helan isagaa haddii iibkii laga noqdana oo khiyaaru shardiga ama khiyaaru majliski lagaga noqdana waxaa caddaatay shaygani inaanu qofkii horeba lahaanshihiisii ka bixin ee uu ku sugnaa saddexdaa qowl ayaa masalada ku jirta ee mid waliba sidaad arkayso uu wax markaa cuskanayo haddaba maxaa see wax loo kala rajici culammadu saddexdan qowlee shaafici bay iswaafajiyeen muctamadka waxay isku waafajiyeen waxay yidhahdeen marka la leeyahay mushtariga ayaa iibka iskale muddadan waa marka khiyaarka iyo doorashada keligii uu leeyahay ee kan kale arintu ka dhammaato iibiyuhu haddii aanu isaga wax khiyaaraba aanu lahayn khiyaarkiisii go-an yahay iibsaduhuni uu khiyaar keliya leeyu isaga fari u taagan tahay milkigana isaga iskale waaya iibiyuhu markan uu imaamku leeyahay iibiyahaale milkiga ilaa inta khiyaarka uu go markuu sidaa yidhina waxaa lagu fasiraya lagu xambaaraya inuu ujeedo marka iibiyuhu keligii uu khiyaarka leeyahy ee ka kale aanu khiyaarba lahay ee isaga khiyaarkiisii go markan uu yihi waa mawquufoo dib bay ka caddaanaysaana waa xaaladda ay labadoodaba khiyaarka leeyihin khiyaarkoodii uu qaa'imka inta labadaba khiyaarkoodii uu qaa'imka waa waxaan dib ka cadaan doonaya markaa mawquufka saasa markaa muctamadku uu noqonaya masale kalu uga gudbayaayo wixii aad iibsatay goormaad kusii tasarufi karta wuxuu yihi walaa yamliku mushtari qofkii iibsadaha ahaa xaq uma laha oo kama soconayso weey atasarufu fi lmabiici atasarufa fi lmabiici inuu ku tasarufo wixii uu iibsaday oo uu iibiyo ama kireeyo ama hibeeyo ama hadduu addoon ahaa xoreeyo ama waqafba ka dhigo uma furna filmabiici wixii uu iibsaday xataa yanqatica ilaa uu go-ayo khiyaarulbaa'ici kii ka iibiyey khiyaarkiisii wayaqbida isaguna uu gacanta ku dhigayo almabiica wixii uu iibsaday wixii aad iibsatay inaad ku tagrifashaa laba shardi bay kaaga xidhan shardiga koobaad waa inaan baa'icii fari u taagnin oanu xaq u lahayn inuu fasuku ka noqdo iibkii laakiin wuxuu ka noqon karayo dhul buu kaa iibiyey laakiin wuxuu ku yidhi niyow dhulkaa kuma niyad sami iibkiisi bal saddex maalmood baan k waan kaa iibiyey laakiin khiyaar baan leeyahay saddex beriya waayahay baa too sidaad ku qaadata masaajid baa wadu doonaysay dhulkee waabaad waqaftayba saddexdii maalmood dhexdeeda intaanu ninkii ka noqonin waxba kaama soconayaan waxba kama jiraan waan waqfaydadaasi waa lagu wax ka soo qaad male waayo nin baa weli meesha fari u taaganta wixiiba ka noqon karay marka ilaa horta khiyaarkii baabicu meesha ka baxo oo ama hadduu khiyaarulmajlis ahaa uu go-o ama aad kala dhaqaaqdaan ama aada isdoor gelisaan hadduu khiyaaru shardi ahaana ama dee isagii uu socodsiiyo ama muddadii ka dhammaato waa qodobka koobaad waa inaanu ninkii fasakhaadi aanay u furnayn kaa iibiyey qodobka labaad waa in wixii lagugu soo wareejiyo iyadoon lagugu soo wareejinoo weli aan laguba gacan banaanaynin milkigaagii aan maarata qabdigii gaan gacan kuhayntiisii aanad weli yeelan oo gacantiiba lagugu soo laguu soo gelinin iyadana kuma tasarufi kartid ma waqfi kartid ma hibayn kartid ma sii iibin kartid saas kaasi waa xaggii iibiy iibsadaha oo iibsadihii wixii uu iibsaday saasaan ugu tasarufi karay iibiyihii shaygii markaad iibiso dee shaygii waa lagaala wareegaya adna maxaad la wareegaysaa lacagtiisii lacagtii iyada lafteeda goormaad ku tasarufi karaysa ood wax ku qabsan karta wuxuu ihi walaa yanfulu fuli maayo tasarufulbaaici iibsaduhu waa jeeda iibiyuhu inuu ku tasarufo fi amani lacagtii shayga uu iibiyey lacagtiisii in kaana haddii amankaasi uu yahay mucayanan wax markaa farta lagu fiiqay oo la cayimay xataa yanqaica ilaa iyo uu go'o khiyaarulmushtari ninkii markaa wax ka iibsaday khiyaarkiisii isagana wayaqbida isaguna uu gacanta ku dhigo ahamana wixii uu markaa wax ku iibiyey wain kaana lacagtu hadday tahay fain kaana maarata wain kaana haddii uu yahay waxaan wax ku iibsaday fi dimati lacag dimada ku jirta lam yanfud tasarufuhu fiih tasarufka uu ku tasarufayaa fuli maayo qabla inqiaaci wahal yajuusu miyuu furan yahay tasarufkii qabla qabdihi intaanu la soo wareegin fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani annahu yajuusu waa inay markaa ay furan ay bannaan tahay iibiyihii garanayo iibsadihii garanayo wixii uu iibsaday labadaa shardiba u yaalsa ugu sii tasarufo iibiyihii isaga sheekhu laba xaalu kala qaada waxaanaad wax ku iibisay inuu waa iiban yahay dhulka iga iibi haye maxaad iga iibinaysaa lacag mahayo gaarigaasan haya gaariga dhulka iga iibi waaye waan kaaga iibiyey baati markaa dee maxaa maanta kuu lacaga dee gaarigaasunbaad markaa dhulkii aad siisay dee lacag ma jirto markaa amankii waa waxaa cayimanee farta lagu fiya waa gaariga halkaa taagan dee markuu amankii sidaa u cayiman yahay wuxuu la xukun yahay un dhulkii waa isku bedelasho markaa dhulkiiba waynaga nidhi ilaa khiyaarkii ninkii uu ka soo wareegayay meesha ka baxo adigiina lagugu soo wareejiyo kuma tasarrufi karaysid gaarigiina waa lamidu aad dhaafsanaysayoo ilaa ninkan mushtariga ee dee gaariga kugu soo wareejinayay khiyaarkiisii meesha ka baxo gaadhigiina aad adigu la soo wareegto kuma sii tasarufi karaysid gaadhiguun maahay xataa dollarkii waa la mid haddaad toban kunoo doolar soo bixisay oo tidhi tobankaa kun kuwaa igaga iiba dhooka uu kaaga iibiyey dee tobankii tobankaa kun aad tidhi toban kunood gacanta kusoo qabatay aad tidhi tobankaa kun igaga iibi wax cayiman bay noqdeen iyaga laftooda gaarigi bay lamid ilaa mushtariga khiyaarkiisii meesha ka baxo tobankii kunna lagugu soo wareejiyo waxba kuma qabsan kartid laakiin haddii w wax dimada ku jira uu yahay dhulka iga iibiyo toban kun iga waa sin wa u inta badan war toban kun dhulka iga sii iyo waayahay waan kaa sii tobankii kun goormaad ku tasarufi karta horta haddii ninkii weli khiyaar leeyahay wax kaa iibsade uu ka noqon karo tobankii kun waxba kuma qabsan karti waa qodob ama ha kuu dhiiba ma yar waayahay shardigii labaadee ahaa inaad la soo wareegto tobankii kun lagugu soo wareejiyey gacantaada soo gasho halkan ma shardibaa mise shardi maaha ayaa iyada qiil ku jira ama khilaaf ku jira laba weji baa ku jira weji wuxuu leeyahay lacagtii adigoon waxba la soo wareegin ayaad wax ku qabsan karta oo inaad qof kale ku tiraahdo maalan waxaan wax kaaga iibsanay war marka lacag mahaye gaarigan iga iibi oo toban kun oo hebel kuleeyahay igaga iibi oo adigu ku wareeg isagoo adigu isaga ka qaado inaad sidaa samaysaa miyay kuu furanta mise kuuma furna waa qodob waxaa kaloo imanaya inaad isagii laftiisiiba ku tiraahdo war tobankii kun een kugu lahaye dee dhulka igaga iibsatay ka waran haddaad gaari igu bedesho eeg tobankii kun baa doonaysa inaad wax kale u bedesho waa tasaruf tasarufkaasi miyuu kuu furan yahay adoon weli lacagtii la soo wareegin oon lacagtiiba lagugu wareejin aad tirada raashin igu sii ama ad tirada gaari igu sii ama aad tirahda tobankii kun dhul kalaba igu sii tobankii kun miyaad abtay qabdootay wey maymaad qabdoon miyay kuu furan tahay laba qiin baa ku jir wuxuu leeyahay kuuma furna oo wuxuu la mid yahay de mabiiciiba dhulkiiba wanageliila qofka lagu wareejiyo kuma maaratay wax kalena kuma bedelan karo cid kalena kama sii iibin karo mana hiiben karo mana waqfin karo de waa lamida ilaa iyadana lagugu soo wareejiyo wax kale kuma bedeli kartid bu qaylkaasi laakiin sida raajixa ah muctamadka madhabka kol haddii wixii wax dimada ku jira uu yahay oo dayn uu yahay dayn marka lenaha yani wax wakti loo qabtay maaha laakiin de waa wax uun qofkii laga doonayo aan cayinayn kol hadduu sidaa way furan tahay inaad tiraahdo war lacagtii haddaba gaari igu sii bariis igu sii ama intaad kala qaybsaa shan kunna lacag ahaan igu sii shan kunna raashin igu sii ood raashinkiina markaa da imika halkaa ku kala qaadataan unbaa shardi noqonaysa ama markaa lagu cayin oo tacyiinkii baa shardi noqonaya inaad wax kale kaga qaadataa way furantahay sida raajix mar haddaan wii wa ahayn cayiman laakiin tobankii kuna cayinaa ee uu ku yidhi tobankaa kun baan dhulkan kaaga iibiyey kaaga iibsaday eed waayahay tiri kuwaas iyagu halkii horay gelayaanoo tobankaa kun war haddaba tobankaaga kun iska hayso aniga raashin igu sii ama muxuu ahaaye dhul igu sii iyada lagaama yeelayo ilaa aad la wareegto waxba kale markaa kuma qaadan kartid laakiin taa aan cayinayn aan xadidnayn aan soocnayn aan gaarka u soocnayn waxaa kuu furan inaad wax kale isagii kaga qaadato iyo sidoo kale inaad cid kale ku soo dudo oo intood qof kale wax ka iibsata aad tidhaahdo waxaan kaaga iibsanayaa lacagta aan ninkaa kuleeyahay ee adigu ku wareegoo u doono iyo waayahay aad markaa is masalada markaa waxaa loo daliishaday guud ahaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday nahaa rasul sl an bayci acaami xataa yustawfa raashinka in la sii qofka markuu raashin iibsado inuu sii iibiyo ilaa uu soo miisto wuu diiday nebigu alayhi salaatu wasalaam alfaad kala duwan ayuu markaa ku yimid nahyigaasi alfaadda qaarkeed waa caam oo wixii la kala iibsaday in lagu sii tasarufo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diiday lafdigaa caamka ah riwaayaadka qaarkood way ugu maarata ugu soo aroortay nahy can bayc mabic qabla qabdi nahy can bayc mabic qabla qabdi wixii qofku iibsaday markaad markaa wax iibsato ha sii iibin ilaa aad qabdooto uu kugu soo wareego saasaa markaa axaadiistii ku soo aroortay raashinkana si gaaray axaadiis saxiixaynkuba ay ugu soo aroortay marka halkaa waxaa laga fahmay shaygii aad iibsatay ilaa uu soo wareego inaanad sii iibin karin de wixii aad ku iibsatayna waa looga qiyaas qaatay hadduu cayiman yahay ama haddii aanu cayinay iyada xadiid kaloo ibnu cumar radia allahu tacaala canhumaa ka soo arooray culamada qaarkoodna ay tasxiixiyeen ayaa wuxuu leeyahay baqiic meesha la odhanayo madiina ku taal baan geela ku iibin jiray deetana geeliyo aan diina danaaniir ku iibi diinaarku waa lacag dahab ka samaysa aan ku iibiyey ayaan haddana qofkii markaan ka qaadanayo dirham dirham kaga qaadan jiray dirhamkuna fidu ah marka imika waa adigoo ilaado wixiiyuu bir ku iibiyey ayuu dolar u qaatay haddana ama wixii dolar ku iibiyey ayuu bir ka qaatay marka cumar wuxuu yidhi intoon diinaar ku iibiyo ayaa haddana dirham qaadan jiray ama intoon daraahim iyo dirham ku iibiyo ayaa haddana diinaar qaadanaya deetna nabigaanu imidoon weydiiyo wuxuu yihi laa ba'sa idaa tafaraqtumaa walaysa baynakumaa shayun dhib ma laha halka meesha ka kala tagtaan idinkoo wiii kala qaatay idinkoo wiii kala qaatay haddaad meesha ka kala dhaqaaqaysaan ood kala tegaysaan markaad kala tegaysaan idinkoo wii kala qaatay aad kala tegaysaan dhib ma laha marka la fahmay lacagtii lagugu yeeshay wax lagaaga iibiyey kol haddaan wax cayiman ahayn in wax kale lagu bedelan karo oo lacagtii wax kale loo qaadan karo qof kalena markaa lagu soo xawili karaana iyaduna taasunbay la mid tahay baa l walaa yudkl mabiicu fi damaani mushtari ila biqabdi malaha u dheeraaday baan malinaya sal اllah waslm ala nabiyina mxamed allah alam